بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ayn almudariqi min facalta xayثu khalaa min jaanibi اlfatxi kalmabniyi min catala faksir awidmum idaa tacyiinu bacdihimaa lifaqdi shuhuratin aw dacin qadic tuzila وانقل لفاء ثلاث شكل عين إذا تلت وكان بتل إدمار منتصلا أو نونه وإذا فتحا يكون فمنه اعتد مجانس تلك العين منتقلا بسم الله الرحمن الرحيم عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتلا فاكسر أو اضمم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا culimo waxaynu ku soo jirnay mudaarica facala oo loo yaqaano mudaaric اlxashwi qaybtiisa afraad ee dulwajaynka ah dulwajayn waa mudaaricu facala waana nooca sidaynu ognahay dulwajaynka loo yaqaan dulwajayn laba waji ayuu leeyahay dulwajayn waa laba weji ayuu leeyahay waa yafcilu iyo yafculu labadaasoo wada socota yafcilu iyo yafculu si alla saa doontaad ku keeni waa qaybtii afraad noocun yugsar waynu ka soo baxnay imisuu aha noocun yugsar lix buu ahaa noocun yudamna waynu ka soo baxnay imisuu ahaa noocun yudam shan noocun yuftaxna waynu ka soo baxnay imisuu ahaa noocun yuftax labiyo toban soo ma aha saddexdaa qaybood markaan ka soo dhammaanay sheekhu wuxuu inoo bilaabay dulwajayn ama weju catala wejey catalana waa loo yaqaan ama wajha catala catala wuu jiiday baa laba wejile catala wuu jiiday laba weji bay leedahay mid waxaa lagu keenayaa calaa wasni yafculu haye mudaariceeya catala oo yafculu ku keena yactulu midna waxaa lagu keenayaa calaa wasni yafcilu yafcilu ku keena haddana yactilu labadaa weji ayaa jira waxaa loo yaqaanaa wajha catala catala labadeedii weji culima catala way adag tahay ama labada waji ee catala way adag yihiin waa laba weji oo adag wey labada waji ee catala ay leedahay waa laba weji oo adag waxaynu ku garan karnaa inay adag yihiin oday soomaaliyeed baa jiray oo wadaadada iskaga eryi jiray markay marti ugu soo hoydaan oday soomaaliyeed baa maqlay sarfiga waxa ugu adag labada weji ee catala ninkaasi nin aqoon lahaa maahayn wadaad markuu reerka usoo hoydo xeerka soomaali u yaalay wuxuu ahaa in wadaadkaa loo loogo oo neef looga loo gowraco oo la soo dhoweeyo reerka uu soo hoyday duruuftiisa dhaqaale kiyoon la eegin reerka uu usoo hoydaa wadaadka waa inay waxuqalaayeen u loogaan saas saasuu ahaan jiray xeerka iyo dhaqanka soomaali ay lahaan jirtay nin odayo oo bakiil ahaa ama gacan adkaa ayaa wadaadada inuu u loogo diidanaa dee ceeb bay ku noqoni uu dhaqanka kaga baxo iyo dadkii uu la deganaaba hadduu wadaadka u loogi waayo ama uu iska eriyo si garawsha uu u helo wadaadkana una ugu loogin wuxuu samayn jiray wadaadku markuu galabtii yimaado unbuu odhan jiru sheekh ilaahay xalay ducadaydiibuu aqbalay xalay baan ducaystay xalay alla ayaa nasiib badniya ilaahay baa xalay ducadaydii aqbalay markuu sheekhu yidhaha maxaa dhacay beryahanba waxaan la-aa wax weju catala ii kala saara wajay catale wax ii kala saara ayaan beryahan bala'aayo xalay baan ku ducaystay ilaahay sheekh inuu ii keeno culimo ilaahay inuu ii keeno xalay baan ku ducaystay sheekhu intuu masalaha iyo weysada hoosta ka qaato ayuuna dib ugu soo noqon jirin waa soo weysiisanaya intuu yidhaah ayuuna dib ugu soo noqon jirin waayo sababtu waxa weye wejay catala laba weji adag bay ahaayeen xagga sarfiga marka la joogo waa laba weji sahlanayn ama aan fududayn weeye wejay catala baa loo yaqaanaa labada weji ee catala ay leedahay ilaa boqol iyo labaatan ficil meelaha ayaa la gaadhsiiyaa boqol iyo labaatan ficil waxaynu culima eegi doonaa bal dhowr ficilunbaa inaga muhiim inoo ah inaynu ka tilmaano dhowrka ficilaan ka tilmaamaynaa waxaa weeye ko cataladanaan haynaba catala catalo markaad mudaaricaynayso ama yactulu dheh ama yactilu dheh yactulu ama yactilu catala yactulu yactilu ka alla kaa doontaad ku keeni ama yactulu ku keen ama yactilu ku keen waxaa kaloo jira cakafa horta cataladaa intaanan dhaafin qur'aankay ku jirtaa iyadoo labada wejiba la akriyey eeg yactulu iyo yactilu saw labadaa mudaaric ma aha halkaa ay ku kala duwan yihiin waa halkee yactulu iyo yactilu waa xarakada caynta sooma ah amarkuna waa taabico amarka catala labadaa weji unbaa ku sugan in caynkiisa la godiyo in caynkiisa la kasriyo aayadda qur'aanka ah quraadu labada weji way akriyeen khuduuhu factiluuhu khuduuhu qabta oo factiluuhu jiida ama khuduuhu qabta oo factiluuhu factiluuhuna waa la akriyaa factiluuhuna waa tadaasaa mar factiluuhu la odhan lagodi haddana mar baa ta'da la kasrinayo factiluuhu la odhan waxay ku kala xidhan tahay amarkaa aayadda qur'aankaa quraadu ay akhriyayaan mudaaricii labada weji ahaa ee yactulu iyo yactilu mudaaricii buu amarku taabicun yahay labadiisii wejiba cakafa waa lamid oo ficilka cakafaa markaan soo qaadano cakafa laba mudaariciisu waa laba weji inaan yafculu ku keeno iyo inaan ku keeno maxaan odhanayaa cakafa ama yackufu baan odhanoo waan godi ama yackifu baan odhanayo waan kasrini labada wejiba carasho ayaa lamid a carasha carasho markaan soo qaato carasha waa cariishkii maxaan odhanayaa carasha ama yacrushu baan odhan ama yacrishu baan jelabadan hadda cashirkeena ku jirtaaba kamid a cayn almudaarici min facalta xayu khalaa min jaalib اfatxi kalmabniyi min catla jaalibkaa ficilkiisa jaalib waa ismi faacil ficilkiisu muxuu ahaa jalaba laba weji bay leedahay jalaba ayaa laba weji leh maxaan odhanayaa labada weji ee jalaba ama yejlubu baan odhan ama yejlibu baan odhan yejlubu iyo yejlibu kaan doono sheekheenu wuxuu yidhi faksir kasri aw idmum ama dami beydka koobaad oo dhan waan ka boodayaa beydka labaad sowma haysid faksir awidmum faksir awidmumta halkaa ku qoran baan soo qaadan faksirni yahow kasri awidmum ama dami caynalmudaarici mudaarica caynkiisa min facalta facala ka ahaaday facalta tadaa gabaygaa lagu buuxiye facala un baa loo jeedaa facalta waad samaysay muhiim maaha faksir kasri aw idmum ama dami caynalmudaarici mudaarica caynkiisa min facalta facalo ka ahaaday facalo caynkeega mudaaric kasro iyo damo labadaa ayaa lagula imanaya waa la kasrin ama waa la damin waa goorma xayu makaanka khalaa uu ka maran yahay min jaalibilfatxi fatxaha mid soo jiida marka uu ka maran yahay kal ka laga bineeyey oo kaleba weeye min catala catala wuu jiiday xaggeega ka laga bineeyey catala waxaan ku keenaynaa haddaba catala wuu jiiday yactulu wuu jiidayaa ama yactilu wuu jiidayaa yactulu iyo yactilu waxaynu nidhi faksir kasri aw idmum ama dami labadaa markaan ku dhawaaqo beytka koobaad baan dib ugu noqoni faksir kasri aw idmum ama dami caynalmudaarici mudaarica caynkiisa kasri ama dami min facala min facalta facala ka ahaaday waa goorma marka labada weji la banaynayo kow xayu meesha khalaa uu ka maran yahay min jaalibilfatxi fatxaha mid soo jiida jaalibulfatxa waa in la waayaa horta jaalibulfatxaha waxaa looga jeedaa jaalibulfatxuhu waa lixdii xaraf ee xurufulxalqiga ahaa ee lixduba caynka gelayey ama lixduba laamka gelayey ficilka labada weji ay ku banaanaanayaan waa marka una ahayn noocun yuftax oo daaculfatxihi ama jaalibulfatxihi laga waayey xurufulxalqigii lixda ahaa ee caynka gelayey ama laamka gelay waa labiyo toban lixdaasoo caynka iyo lixdaasoo laamka ah labiyo tobankaa markuuna ahayn labiyo tobankaa markuuna ahayn ayaa horta laba weji la banayn oo yafcalu iyo yafcilu iyo yafculu lawada banayn yafcilu iyo yafculu baa lawada banayn waa shardi shardigaasi muxuu sheegay in maxay laga waayo jaalibulfatxa in laga waayo laba idaa ctuzila marka la dheereeyo hal mayl mayla socotaa hadda min cataladii waxaa kusoo xiga idaa juzila ilan faksir awidmumta u qaadanaye idaa marka la dheereeyo tacyiinu bacdihimaa midkood caynowgiisa marka la dheereeyo marka la waayo buu ku yidhi dheerayntan waayid baa looga jeedaa midkoodoo caynooba midkoodoo caynooba wayo bacdihimaa himaada damiirkaasi iyo ku dhacayaa wuxuu ku dhacayaa laba masder oo meesha aan oolin oo laga fahmayo labada ficile aksir awidmum ah aksir awidmum waa laba ficil ficilka damiirku uma noqdo haddaad bacdihimaa himaadaa igsirtiiyo udmumtaan u celini tidhaa waa arin ceeba oo khalad abuu ah noqonaya cawdu damiir min calaamaati asmaa damiirku wuxuu u noqdaa ismi uun haddaba bacdihimaa wuxuu u noqonayaa faksirta masderka laga fahmaye kasraha ah ama ereyga laga fahmaye kasraha ah udmumta ereyga laga fahmayey damada ah wuxuu ku yidhi sheekhu laba weji waxaynu ficilka ku banayn marka jaalibulfadxa laga waayo oo labiyo toban ahaa o haddana la waayo inay labadan midkood waajibaan ama caynoobo waa labadee waa kasraha iyo damaha labada kasrana yaan la oo ficilka yafcilu in lagu keena waajibin damahana yaan la oo ficilka yafculu in lagu keenaana waajibin oo talow sidee loo waayey kasriya damo waa lifaqdi shuhratin shuhra waayidaankeed darteed shuhraa la waayey shuhradaasi waa laba laba shuhro ayaa halkaa soo gelaya shuhrada shuhratulkasraha loo yaqaan iyo shuhrada shuhratu damaha loo yaqaan laba shuhro ayaa halkaa ku jira lifaqdi shuhratin waa shuhro waayitaankeed waa lifaqdi shuhratinoo shuhro waayitaankeedoo shuhro ayaa la waayaya shuhradaasi waa laba baynu nidhi shuhratulkasro iyo shuhratu damo labadaa shuhro waa in la waayaa ow daacin iyo daaci waayidii daacina waa in la waayo daacigaasina waa laba daacu damana waa in la waayo daaculkasrana waa in la waayo daacu damaha saw lama garanayo muxuu ahaan jiray daacu damuhu daacu damaha maxaynu culimi ka damaha u baaqaya dama inoogu yeedhaya muxuu ahaan jiray daacu damuhu wuxuu ahaa mudaacafka iyo iyo alabadii shuhrada hore agga hore aynu soo marinay o daacin daaculkasrahana saw lama garanayo waa labadii muctalulfa iyo muctalulcayn iyo muctalulaam iyo akubuka iyo akubuka iyo mudaacafkii laazimka ahaa bal haddaba halkaa u fiirso afar shan shardi shan shardi ficilka dulwajaynka ee laba wejile culima shan shardi baa lagama maarmaana ficilku markuu laba weji qaadanayo shan shardi baa loo baahan yahay catala hadda shan shardi baa laga helay maadaamo shan shardi laga helay yafciluna waad ku keeni yafculuna waad ku keeni yactilu baad odhan sidaad yactulu u odhanaysid yactilu waa yactulu haddaba shanta shardi ee facalo looga baahan yahay waa shantee shan shardi ayaa facalo looga baahan yahay baynu shan shardi markay dulwajey noqonaysa shan shardi baa loo baahan yahay shanta shardi loo baahan yahay waxay kale yihiin kow in jaalibulfadxa la waayo oo kelmaddaa jaalibulfadxa laga waayo waa qodobkeenna koobaad jaalibulfadxo waa in la waayaa waa daaculfadxo waa kow laba shuhratu damo waa in shuhratulkasro waa in la waayaa saddex shuhratu damo waa in la waayaa afar daaculkasro waa in la waayaa shan daacu damana waa in la waayaa shantaa marka la waayo ayaad odhanaysaa ficilkii laba weji baa ku bannaan haddaba ficilka labada weji ay ku bannaan yihiin shuruudaha shanta ah in laga helaa waa lagama maarmaan xeerkiisuna markii dib loo baadhay ardayda wuu ku yar adkaan karaaye waa in layska xifdiyo ilaa boqol iyo dheeraad weeyaan boqol iyo labaatan ficil markaan meelaha ku qiyaasno ee nidhaahno xuduudda boqol iyo labaatan ficil baa laynaga rabaa de iska xifdi boqol iyo labaatanka ficilba isku day inaad xifdido oo aad qaybto oo tidhahdo dulwajayn gabadh dushaan ka wada haya inta dulwajayinka loo yaqaano gebi ahaanba dushaan ka hayaadhe waxaynu arkaynaa halkan bal hadda u fiirso faksir kasri oo yafcilu ku keen aw idmum ama dami oo god oo yafculu ku keen cayn almudaarici mudaarica caynkiisa ayaa kasraha iyo damaha lagu wada samaynaya cayn almudaarici mudaarica caynkiisa kasri ama dami min facalta facalo markuu ka ahaado mudaaricu waa xayu khalaa meeshuu ka maran yahay min jaalibilfatxi fatxaha mid soo jiida halka uu ka maran yahay kal mabniyi ka laga bineeyey ama laga dhisay oo kaleba weeyi min catala ficilka catala'aka laga keenay oo yactulu iyo yactilu baad odhan idaa idaa ctuzila marka la waayo idaada iyo tacyiinka labadan ereye isku xiga waxa idaada iyo tacyiinku so iskuma xigaan waxa loo kala dhexaysiini beytku kelmadu ku dhammaaday uctuzila ayaa lasoo qaadani halkaasaa idaada iyo tacyiinka dhexdooda la keeni idaa ctuzila marka la waayo ama la dheereeyo tacyiinu bacdihimaa labadan midkood inuu caynoobo maxaa loo waayey lifaqdi shuhratin shuhro waayitaankee dartii baa loo waayey shuhradu ama ha ahaato shuhratulkasro ama ha ahaato shuhratu dammo ow daacin daaci waayitaankii dartii baa loo waayey daacigu ha ahaado daacu dammo ama ha ahaado daaculkasro ka alla kuu dooni ha noqdo qad ictuzila welibana la dheereeyo ama la waayo halkaa ayaynu kaga baxnay mudaaricii dulwajaynka la odhan jiray hadii aynu leenahay tiradiisa boqolka iyo dheeraadka ah inaanu aragnaanu u baahannahay kitaabkeennaa inoogu jira xagga dambe inoogu imanaya ayaan ku qoray gebi ahaanba isagoo inoogu jira ficiladan oo dhan kun ficil wax ku dhadhow baa kitaabkaa ku qoran ficilada iyo macnahoogiiba iyagoo wada socda ood adigu rogrogan doonto insha allahu tacaala kolkaa dee shayga mar lama wada qaatee kitaabka dambe ayay faahfaahintoodu inoogu imanayaan ficiladaa marka la doonayo sida aynu u arki doono in sha allah qaala naadimu raximah اllahu tacaala naadimku wuxuu yihi allaha u naxariistee wa nafacanaa biculuumihi ilaahay haynagu anfaco culuumtiisane wuxuu yihi faslu fii bayaani axkaami tisaali اficli ficilka la xidhiidhsigiisa axkaamtiisa caddayn la caddaynayo ayuu ku sugan yahay ficilkii almaadi maadiga ahaa bitaai damiiri tada taau damiirka la yidhaah uu la xidhiidhsado ow nuunihi ama nuunka nuunu damiirka la yidhaah uu la xidhiidhsado sheekhu halkan wuxuu kaga hadlay fasal yar waa fasal aad u kooban oo laba beyd a laakiin macno ballaadhan haddana koobsaday waxaa jira ta taau damiir la yidhaah culima tada taau damiirka loo yaqaanaa waa lix ta eeg hadda ficilku hadduu saalim yahay waxba iska bedeli maayo marka lagu daro taahan jelesa bal anaa fadhiistay jelesa laamka ayaad reebi waa qasab inaad laamka reebtaa maxaan odhan haddaba jelese markaan leeyahay anaa fadhiistay jelastu markaan leeyahay war adaa fadhiistayna maxaan samayn maxaan jelese samaynaya adaa fadhiistay markaan ninka ku leeyahay ta'da ayaan kordhigi oo maxaan odhan jalasta inan markaan la hadlayan leeyahay inanay adigaa fadhiisatay maxaan odhan jalasti laba qof markaan la hadlayan leeyahay labadiinan qof baa fadhiistay maxaynu odhan jalastumaa markaan leeyahay war ragow idinkaa fadhiistay raggan faraha badanow maxaan odhan jalastum dumar badan markaan leeyahay dumarow idinkaa fadhiistay maxaan odhan jalastunna imise ta ood haysiin lixdaasi waxa weeye taa damiir baa loo yaqaanaa ficilada marka lixdaa taood lagu daro ow nuunihi baa jirto nuunkani waa naada adaala cala alfaaciliin ama nuunu niswa laba nuunood jelese bal annagaa fadhiisanay dheh naa ku dar markaa jelesna bal waxaad samaysataa dumar maqan baa fadhiistay dheh nuun qura ayaad ku dari jelesna albanaatu jelesna baad odhan jelesna hablihii way fadhfadhiisteen haddaba halkaa inagoo marayna saw sow sideedigama haysiin sideedaasi markay ficilka la xidhiidhsadaan maxaa laga yeeli ficilka ay la xidhiidhsanayaan culimada qaarkood waxay yidhaahdeen ee fasalkan lagaga hadlayo todoba shardi buu leeyahay bay yidhahdeen todoba shardi ficilka loo baahan yahay inu inay sideedaasi ay la xidhiidhsadaan waa ficil todoba shardi le <coughs> shardiga koobaad waa inuu ficil yahay sideedaasi waxa ay la xidhiidhsanayaan waa inuu ficil yahay shardiga koobaad maxaynu nidhi waa inuu he ficil yahay shardiga labaad waa inuu maadi yahay maadi shardiga labaad waa inuu ficilkani maxa yahay mudaaric iyo amar hadda lagama hadlayo fasalkani kama hadlayo waa ficil haddana maadi ah shardiga saddexaad waa inuu mujarad yahay mujarad mujarad maxaynu uga jeednaa midan ziyaado lahayn ama ziyaada ayna la socon waa inuu yahay waa bilaa ziyaada oo wax ziyaado ah oo la socota maha male waa mujarad oo waa bilaa ziyaada waa shardiga imisaad ka saddexaad shardiga afraad waxa weeye baa la yidhaahdaa inuu hulaahi yahay hulaahi hulaaina waa inuu noqdaa waa shardiga afraad shardiga shanaad waxaa la yidhahdaa waa inuu muctal yahay muctal muctal waa inuu waa shardiga shanaad muctal waa inuu yahay shardiga lixaad waxaa la yidhaha waa inuu muctalulcayn yahay caynka waa inuu ka buko fa'da iyo laamka haduu ka buko lagama hadlayo marka shardiga lixaad waa muctal welibana muctalulcayn abaynu nidhi waa muctal he muctalulcayn ah oo caynka ayuu ka buka waa shardiga lixaad muctalulcayn shardiga toddobaad shardiga toddobaad waa inuu mucal yahay mucal mucal mid la iclaaliyey haddii la tasxiixiyo sida maalan hayida oo kale hayida ama xawila oo kale baabkeenan ma noqonayo xawila oo kale hadduu noqdo ama cawira oo kale baabkeenan maaha ama sawida oo kale hadday jirtaba sawida sawida carabta lagama hayaa la yidhaahday toddobadaa shardi ficilku markuu yeesho uunbaa la odhanayaa waxaa lagu darayaa sideedan toddobadaa shardi markuu leeyahay unbaa la odhanayaa sideedda lixdaa taaood iyo labada nuunood baa ficilka lagu dari imisuu noqon eh, toddobadaa shardi buu ficilku leeyahay bal kusoo ii soo celiya shuruudda waa inuu ficil yahay waa inuu maadi yahay waa inuu mujarad yahay waa inuu hulaaثi yahay waa inuu muctal yahay waa inuu muctalulcayn yahay waa inuu mucal yahay mid la iclaaliyey haddaba fasalka isagoo ficil toddobadaa shardi leh kama waramayo toddobadaa shardi ficil sita waa qaala oo kale qaala qaala bal hadda toddobadii shardi ka eega qaala toddobadii shardi ka eega hadda ama ka baadha horta ficil ma yahay marka hore qaala jawaabtu waa nacam maadi ma yahay haddana waa maadi jawaabtu waa nacam mujarad ma yahay haddana jawaabtu waa nacam hulaaثi ma yahay haddana jawaabtu waa nacam muctal ma yahay haddana jawaabtu waa nacam muctalulcayn ma yahay haddana jawaabtu waa nacam mucal ma yahay mid la iclaaliyey jawaabtu waa nacam waad ila socotiin baan culima u malaynayaa waxaan u arkaa inaad ila socotiin ama aad fahanteen bay ila tahay sawcaynka maaha toddobadaa shardi marka ficilka laga helo ayaynu odhanaynaa ficilka sidaa ha loo sameeyo ama sidaa ha loola dhaqmo ama xeerkaa ha qaato waa toddoba shardi haddaba qeybta uu halkan sheekhu kaga hadlaya waxaa weeyi facala iyo facila iyo facula waa imisa saddexdoodaa oo lagu dhuftay todobadii hadda lixdii tood iyo eh, sideeddii lixdii taood iyo labadii nuunood lixdii taood iyo labadii nuunood saddex kudh sideed saddex ku dhufo afar iyo labaatan ba ficilkii halkan lagaga hadlaya afar iyo labaatan ayaa halkan lagaga hadlay afar iyo labaatanka aan kuu sheego markuu facaalo yahay sida qaalo oo kale ama baaca qaalo ama baaca waxaa lagu dhufanayaa e, e, waa qaalo waxaa loo loo geysanaya sideed qaalo un sideedee ku darso waa sideedee isagoo tagodan bal ku dar qaala anaa idhi bal dheh mayna isbedelin isbedelkaasaa laga hadlaya qaala qult way isbedeshay isbedelkaa ardaygu inuu bartaa la rabaa fuqahadu waxay yidhaahdeen sarfiilayaashu waxay yidhaahdeen markay fuqahadu qultu leeyihiin qultu alla maxaa maxaa fuqahada naga haysta bay yidhahdeen dhib aayarunbay qultu leeyihiin qultudan intaanu la soo marnay hawl miyay arkeen imise shardi baynu hadda u shardinay toddobaynu u shardinay imise erey baa ku biiri kara baynu nidhi sideed erey baa ku biiri kara baynu nidhi imise iclaal baa ku dhici doona waa inta inoo soo socotaa haddaba qaala waxaan idhi markaad leedahay maxaad odhan qaale keligeed facale keligeed sideed bay u baahan tahay waa sideedee waa inaad dee lixdii tood iyo labadii nuunood lixdii tood bal qaale ku dar qultu bal nin la hadal qulta bal inan la hadal qulti laba la hadal qultuma rag badan la hadal qultum dumar badan la hadal qultuna inagu aan iska hadalno oo na aan ku darno qulnaa yaa naaru kuni bardan dumar maqan la hadal qulna bilaahi ya dabayaati qaaci qulna lana laylaaya minkuna am layla min albashari waxa wey sideed bay ay facala qaadatay ficilana sideeddaa unbay qaadan khaafa bal sideeddii ku dar khaafa maxaynu odhanaynaa khaafa markaan sideeddii ku darayno khiftu khifta khifti khiftuma khiftum khiftunna khifna khifna faculana sideeddii unbay qaadan or saddex meeloodoo culima min sideeda mayna ahayn facala imisay qaadatay sideed ficilana imisay qaadatay sideed ficilana imisay qaadatay sideed sow imisay tiradii noqotay afar iyo labaatan sow igama haysid afar iyo labaatankaa dhufan ilan waxaan doonaynaa sida rasmigaa cashirku intuu ka hadlaye afar iyo labaatankaa laba kusii dhufo imisay noqotay sideed iyo afartan oo sideed iyo afartankan aar afar iyo labaatanka kale xagu ka soo baxay afar iyo labaatankii aynu haynay waxay ahaayeen sideed facala sow iyo sideed ficile sw maaha iyo sideed fucul sw maaha xarfu cilaha waa in la qiimeeyaa xarfu cilaha muctawalcaynku uu qaadanaya muxuu noqonaya inuu wow ku buko inuu wow ku buko iyo inuu ya ku buko dee laba kusii dhufo afar iyo labaatankii sideed iyo afartan sideed iyo afartanka facala lix iyo toban bay leedahay ficilana lix iyo toban bay leedahay fuculana lix bay leedahay hadda mayla socotiin culimo facalay misay leedahay waa sideediioo ficil wow ku buka laga keenay qaalaah sida qultu qulna iyo sideediioo ficil ya ku buka laga keeno facala ah sida baaca bictu bicna mayla socotaa facalay mise yeelatay markaa imise yeelatay lix toban dheh facala waa lix iyo toban facilana lix toban faculana lix toban isku geynta tiradii maxay noqotay sideed iyo afartan kaasu horta cashirkeenani ka hadlaya sideed iyo afartankaa qodob ayuu cashirkeenu doonayaa inuu ka hadlo ama inoo balbalaadiyo intuu rabaa waa intaa ardayda su-aalan weydiiyo cashirkeenani jelese ma ka hadlaya jelese maan ka hadlaynaa hadda cashirkeenan shardiga diiday ii sheega ilan dee shardi baa diidaye yaa shardiga diiday waa maxay muctal bayna ahayn istakraja ma ka hadlayaa maxaa diiday mujarad ama ulaai bayna ahayn wajab ma ka hadlaya wajab wajab muu ka hadlaya kama hadlayo maxaa diidey muctalulfa buu noqdo muctalulcayn buuna ahayn dacaa ma ka hadlaya maxaa diidey muctalulaam weeyi dacaayo muctalulcayn buuna ahayn wahaakada faslu fii bayaani axkaami itisaali اficli ficilka la xidhiidhsigiisa axkaamtiisa caddaynteedii ayuu ku sugan yahay almaadi maadiga ahaa bitaa-i damiiri tada taa-u damiirka la yidhaah uu la xidhiidhsado ow nuunihi ama nuunka nuunu damiirka la yidhaah uu la xidhiidhsado wanqul naqli lifaai hulaaiyi ilaa faai hulaaiyi hulaasiga fadiisa u naqli shakla caynin cayn xarakadii naqli idactalat marka ay bukooto oo wa kaana uu noqdo mutasilan mid la xidhiidhsanaya bital idmaari taa u damiirka mid la xidhiidhsanaya ow amase nuunihi nuunu damiirka mid la xidhiidhsanaya wa idaa yakuunu markuu ahaado fatxan fatxo markuu ahaado fa minhu xaggiisa ictad ka ciwad qaado mujaanisa tilka taa mid u jinsiyooba alcayni ee caynta ah muntaqilan adigoo naqlinaya ama raraya muntaqilan adigoo naqlinaya ama se rarayaba culima laga hadlayaa bal hadda ila soco ficilkii waxaan kala qaadnay facala iyo ficile iyo facula saddex igu kala qaad saddexdaas haddana saddexdaa waxaad iigu sii dhufata inuu wow ku bukiyo inuu ku buko lix facala mayna keligeed laba ahayn facalo wow ku bugtaa maxay ahayd tusaalaheyga keena qaala facalo ya ku bugtaana maxay ahayd baaca labadaasi waa facala facilo wow ku bugtaa muxuu tusaalaheygu ahaa facalo facilo wow ku bugta facila khaafa facilo ya ku bugtana naala faculo wow ku bugta muxuu tusaaluhu ahaa daala isla faculo ya ku bugtana muxuu tusaaluhu ahaa haa saw lixdaa ma hayno ficilkan muctalkaa marka taaha lagu darayo taaha marka lagu darayo waxaynu ogaanaynaa inuu iltiqaa saakinayn dhici doono iltiqaa saakinayn iltiqaa saakinaynku yuu ka dhacayaa ama halkeebuu iltiqaa saakinayn ka dhacayaa iltiqaa saakinaynku wuxuu ka dhacayaa sida aan arki doono bal hadda ufiirso taahan taau damiirka iyo nuunkani laamka ficilkay reebaan oo jelasadee siinkaa reebmayay marka tadaad ku darto maxaad ugu dhawaaqaysay jelastu jalasta jalasti jalastumaa jalastum jalastun eg maa laamka la reebayn ficilka hoosinka ah haddaba qaalo xarafka la reebi doonaa waa waa xarafkee laamka u dambeeyo laamabaa la reebi sow maaha muna iltiqaaw saakiniin dhacayn laamka iyo alifka laba xarafoo reeban af carabiga lama ogolee xarfu cilahaa la jara alifka inaga jara alifkiioo caynkii ka taagnaa ayaa la jaraya caynkii ficilka waa la gooye qaala maxay noqotay markaan tada ku daro altu altu waxaa la geran waayey qaltudani inay facalo ka socoto iyo inay ficilo ka socoto iyo inay faculo ka socoto ilan cayn baa lagu kala geran jiray facaliya ficiliya facula caynka xarakadiisaa lagu kala geran jiro caynkiina waa la xadfay halkaa markuu warku marayo il acala acile aculo cayn baa lagu kala saaraya altuna caynkiibaaba la adfayba aliku cayn buu ka taagnaa kaafa khiftu markaa tidha alifka cayn ka taagna caynkii waa la adfayba daala dultu markaa tidha alifku cayn buu ka taagna caynkii waa la adfayba maxaan acile iyo acile iyo aculo iyo acala ku kala gartaa waaa la so caynka lama xadfin xarakadiisa halainoo daayo xarakadiisii fada hala keeno so caynka lama xadfin xarakadii caynku uu lahaa fada hala keeno intii xarakada fada ee fadxaha ahaa la xadfay kadib waxaa la ogaaday markaa saw fadu fadxa ma sidan jirin saddexda ficilba facala fadu maxay sidataa facala fadu maxay sidataa fadxa ficilana maxay sidataa fadu hadda fadxa ficilana fadu maxay sidataa fadxa saddexda ficilba fadoodu way fadxisnayd laakiin caynkaa kala dudunnaa waxaa la xarakada caynka fada aynu keenno halkaa durtaba waxaa ka soo booday war odhanaya facala caynka xarakadiisa yaan fada la keeni facalo oo qura ayaa la yidhi caynka xarakadiisa in fada la keeno faaida kuma jirto facalo caynka xarakadiisa in fada la keeno faa'iida kuma jirto waayo facalo maxay fadu xarakaysan tahay ad caynkuna muxuu xarakaysan yahay xadfu fadxatin wa naqlu fadxatin laa faaidata fiiha in fada fadxadeeda la xadfo oo caynka fadxadiisa la keeno marka horeba fadxi baa joogtay fadxana waa la keenay mahawl un baa lasoo kororhsaday war naga daaya baa la yidhi horta caynka xarakadiisa iyayna waxba fadageynin yaa soo hadhay facile iyo facula okay facile iyo facula labadaa hadda soo hadhay markaynu eegno fa'da marka xarakadooda la xadfo waxaa la samaynaya fa'da xarakadeediisao lama xadfin caynka xarakadiisiibaa fa'da la keeni haddaad aragta fa godan godaalkani caynkuu ka yimida waa facula haddaad aragta fa kasrisan kasrahani caynkuu ka yimid waa caynka xarakadiisi o waa ficila khaafa maxaanu ku dhawaaqaya markaa khaafa maxaanu ku dhawaaqa khiftu markaad aragto khadaasoo kasrisan kasrahani xagguu ka yimid waa xarakadii caynka oo lasoo qaado halkan la keenay waa ficila markaa khiftu waa ficila maadan kasrii caynka arkayn oo la keenay daala maxaan odhanayaa markaa dultu dultu baan odhan dultu markaan idhaahdo godaalkan yaree da'da saaran ma arkaysaa yuu ka yimid godaalkan dultu dultu godaalkani yuu ka yimid caynku ka yimid sow ma aha waa de waa facula haddaba eega facile iyo faca iyo facula labadaa inta shaqee aan samaynay eega o o kaafa ilayn asalku markaan tada ku daray khawaftu khawaftu aa eh, khawiftu baan doonaya khaafa sow khawifa ma khawifa iyadoo ficilo khawifa ta'da ku dar oo laamka reeb khawiftu khawiftu khawiftu markay noqotay o wowgaasan ali u qalbiyey qaacidadii qalbiga ku dhacday taxaraka xarfcilla wafatia maa qabla qulibat cillau alifan maxay noqotay khawiftudii kaaftu kaaftu horta qaacide qalbi iclaal qalbi la yidhah baan halkaa iclaal qalbi la yidhaah wowgii alif ka dhigay o laba markay kaaftu noqotay iltiqaau saakinayn baa dhacay maxaa dhacay kaaftu markay noqotay iltiqaau saakinayn baa dhacay laba xaraf oo reeban baa kulmay qaacidadii iltiqaa saakinaynka halkan timid ee odhan jirtay idajtamaca xarfaani saakinaani muctalun wasaxiix wajaba xadfu xarfulcila war alifka bal meesha halaga tuuro oo hala jaro maxay noqotay khaaftu markay noqotay khaftu bay noqotay khaftu waa iclaal labaad baan sameeyo xadfulcayna sow maaha waa qalbulcayn iyo xadfulcayn waa laba tallaabada saddexaadaan samaynaynaa waa fada fada oo khaftu khadaaa fadxadeeda hala xadfo maxaa talow fadaa fadxadeeda loo xadfayaa xaraf xarakaysan xarakana kale lama dul keeni karo koob buuxa oo shaaha shaah kalema kusii shubi kartaa mise doonaysa inaad koobkaa buuxa wax ku shubto horta inta hore ka daadi waa ka daadintii fadan markaan xarake keenayno horta xarakadeedii hore waa in la tuuraadee ilan xarakaa marka hore booska sii haysatee waa inaan haddana xadfu xarakat ilfa samayno khadii baa la reebayaa waa tallaabada saddexaad tallaabada afraad caynka xarakadiisii kasraha ahaan jirtay naqli waa inaan sameeyo oon usoo naqliya xaggaa iyo fa'da ku dhawaaqa markaa kiftu imise imise imise iclaal baan kiftu ku sameeyey culima imise iclaal baan kiftu ku sameeyey bal ii sheega afar iclaal afartaasi waa maxay horta caynkii baan u qalbiyey maxay alif iltiqaaw saakinayn baa dhacay haddana maxaan sameeyey alifka laftiisii alifka laftiisii ayaan jaray alifka laftiisii ayaan jaray mayla socotiin hadda maxaan alifka laftiisii baan jaray saddex maxaan sameeyey haddana ayaan xarakadii fada taallay baan saddexaad xadfay afar maxaan haddana sameeyey naqli baan sameeyey xarakadii caynka ayaan usoo naqliyey fada hal su ayaa halkaa taal lima naqalta xarakat alcayni ila lfaa xaaji maxaad caynka xarakadiisa fada kala doontay hawshaa maxaa kugu kalifay hal su ayaa meeshaa taal lima naqalta xarakat alcayni ila lfaa jawaabtu waxa weeye tambiihan calaa wasni lficli naqaltu xarakat alcayni ila alfaai tambiihan calaa wasni lficil maxaan jawaabtii maxay noqotay xarakadaa maxaa loo soo naqliyey marka lagu dhaha maxaad odhan tambiihan calaa wasni lficil oo fada markaad kasra ku aragto inuu caynku kasrisnaabaad sii ogaanaysaa isla markaaba afar iclaal iyo hal su-aala shantaa qodob ayay ficili inaga haysataa waxaa la yidhi xagga facila jaanib la ihmaaliyey baa jira janib baa la ihmaaliyey xagga ficila jaanibka la ihmaaliyey xagga ficili waxa weeye ficiladani talow mawow bay ku bugtay mise yabay ku bugtay ma lasii kala garan karaa maya dhinacaa waxaa la yidhi inaan xarfu cilaha caddayno wuxuu ahaa waxa ka muhiimsan in wasanka la caddeeyo ficilahi wasankiibaad heshay xarfu cilaha agga ihmaala kaga dhaco haddii ficiladu ay wow ku bugto waa khiftu hadday ya ku bugtona waa niltu niltu waa isku midu waa isku dhawaaqunki wowgii kiyadu xaggaa ihmaal baa kaga dhacay inaad ila socotiin baan culima umalayn haddaba faculana waa intii in la egun waa afartii iclaal iyo halkii su-aasha ahaa shantaa ihmaalkuna wuxuu kaga dhacay xagga xarfu cilaha noociisana ihmaal baa kaga dhacay waa facula markay tahay halkaa culima inaad ila socotiin baan umalayn facula markay tahay maxaynu nidhi ihmaalku xagguu kaga dhacay baynu nidhi xagguu ihmaalku kaga dhacay xagga labada xarfu ciluhu noocuu yahay laakiin eeg daal daal bal haddaba facaltu ka dhiga facaltu oo tadii ku dara daal mar facaltu markaan ka dhigay asalkaan ku dhawaaqay maxaan idhaha a daaltu maaha mid baad ka tagtay dawaltu waa facale eh war faculo ka dhiga daawultu daawultu ila dawulo bay ahayd facule daawultu markaan dawultu ugu dhawaaqo maxaan samaynaya dawultudii wowga waa inaan alif u qalbiyaa maxaan idhaahdaa daaltu daaltu markaan idhaa eeg hadda daaltu baan idhi daaltu daaltudaa an idhi maxaa haddana iigu xigaya oon sameeya daaltu daaltu maxaan haddana sameeyaa iltiqaaw saakinaan baa dhace alifka iga xadaf waqti maxaan idhaahdaa daltu maxaan haddana sameeya tallaabada saddexaad fa'da xarakadeeda aan xadfadhi daltu fa'da xarakadeedo da'da aan xadfo haye dadi markay reebanto tallaabada afraad maxaan sameeyaa ayn caynka xarakadiisa ayaan soo naqliyaa xaggii fada oo de caynku godaal buu sitay dultu maxay ahayd lima naqalta xarakat alcayni ila alfa jawaabtu maxay noqotay tambiihan calaa wasni lficli mayla socotiin halkaa marka haddaba aad khiftu tidhaa ama ad dultu ama ad qultu tidhaa haddaad faqiih tahay fuqahadu markay la ama minhaajka qultu markaad ku arkaysiin ay qolada suraafta odhan jireen intaanu la soo marnay hawl fuqahadu miyay ka warhayaanba iyadoo bisilun baanu udhiibnay qultu dhaha qultu un bay bay yidhahdeen hawl badan baa naga qabsatay kelimaddaa qultu ah culimo waxaa ii dhiman markaa ayo facule iyo iyo facila way inaga baxeen yaa ii dhiman facala haddaba intaynaan gaadhin bal beydkan ila eega beydkan horuu kaga hadlay faculiya facile wanqul naqli lifaai hulaasiyi hulaasiga fadiisa u naqli lifaai hulaasiyi laamka halkaa ku jiraa waa bimacnaa ilaa laamkaasi waa maxay baynu nidhi waa bimacnaa ilaa wanqul naqli lifaai hulaasiyi ilaa faai hulaasiyi hulaasiga fadiisa u naqli shakla caynin cayn xarakadii naqli caynka xarakadiisii baa la naqlinaya agga fadana loo naqlini eeg afartii iclaal qodob buu sheegay ma arkaysaa qodobkuu yahay waa qodobkee naqlu xarakat اcayn ila fa qodobkaasuu sheegay qodob kalaa qasab halkaa ku hoos jira waxa weeye fada way xarakaysneede goorma xaggeyga wax loo naqlin karaa bada xadfi xarakatiha bacda xadfi xarakatiha waa qodob labaad waxa meesha inaga maqanun qalbigii iyo iyo iltiqaaw saakineynka xadafkii loola yimid wanqul naqli shakla caynin cayn xarakadii naqli lifaai ulaaiyi ilaa faai ulaaiyi ulaaiga fadiisa u naqli shuruudiina in ulaai ficilku uu yahay way inoo sheegeen ma arkaysaa inuu ulaai yahay se u inooma sheegin inuu muctal yahay oo muctalulcayn yahayna xaggan dambe uu inoo sheegaya idactalat buu ina yidhi idactalat waa muctalnimadii inuu caynka yahayna waa shakla caynin caynka xarakadiisa waxa la naqlin unba xarakadiisa la naqlinaya shuruudihii toddobada ahaa ma arkaysa halkan waxbaynu ka qaadqaadanaynaay wanqul naqli shakla caynin cayn xarakadii naqli lifaai hulaahiyi ilaa faai hulaahiyi hulaahiga fadiisana u naqli idaa ctalat markay bukooto cayntu waa cayntu markay bukooto oo wa uu ahaado ficilku mutasilan mid la xidhiidhsaday bitalid maari taau damiir mid la xidhiidhsaday ow nuunihi ama nuunkiisii mid la xidhiidhsaday ow nuunihi intaasi waa ayo waa facile iyo facile iyo facula waayo marka xarakada caynka la naqlinaya fada la geynaya waxay faa'iide leedahay dee markay fada iyo caynku kala xaraka yihiin facile fada iyo caynku saw kala xaraka maaha facilana saw kala xaraka maaha hadday isku xaraka noqdaanoo facala isla noqdeen faduna fadxa qaadato caynkuna fadxa qaadato xadfu fadxa wa naqlu fadxa laa faa'iidata fiiha baynu soo nidhi kama hadlayo markaa facala facaladiibaa halkan dambe inoo taal acaladii ila eeg waidaa fatxan idaada iyo fatxanta waxa u kala dhexeeya yakuunu da dambe waidaa yakuunu markuu noqdo shakliga caynku shaklulcaynku caynka xarakadiisu markuu noqdo fatxan fadxo caynka xarakadiisu hadduu fadxo yahay waa markuu ficilku facala facala ayuu caynka caynka xarakadiisu fadxo ahaa sow maaha waidaa yakuunu markuu noqdo shakliga caynku fadxan fadxo oo facalo uu yahay minhu alkaa minhuna waa la ha anhuna waa la yidhaha minhu xaggiisa ictad ka ciwad qaado mujaanisa tilka taa mid u jinsiyooba alcayni ee caynta a muntaqilan adigoo naqlinaya welibano ilalfa u naqlinaya muntaqilan adigoo naqlinayao ilalfa u naqlinaya wuxuu ku yidhi qaala haddaba markay tahay qaala bal hadda markay wow sidato iyo markay ya sidato ila eega qaalada wowga ah ku dhawaaqoo facaltu ka dhigoo ta'da ku dar adoo asalka isticmaalaya qawaltu soma qawaltu tallaabada koobaad aan samaynaynaa waa qalbigii wowgii baa loo qalbiyey alif ilain qaacida ahay taxaraka xarfuulcila wanfataxa maa qablahu qulibat ilcilatu alifan qaala maxaan idhaha haddaba qaaltu tallaabada labaad waxaan samaynaynaa iltiqaau saakinayn baa dhacee caynka inaga jara qaltu bay noqotay tallaabada saddexaad waxaynu odhanaynaa eeg caynka xarakadiisii fadxaha ahaa fada la geyn maaye fadxaha suuqa inoo geeya fadxihiibaa caynka xarakadiisiibaa suuqa la geynaya sayladaa la geynaya caynka xarakadiisa fadxaha ah, saylada ha la geeyo anan ku soo eeg aan ku soo iibsano caynka halkan yaala xaraka ujinsiya oo u nooca aan kusoo iibsano xaraka xarakadaa ujinsiya aan kusoo iibsano maxaynu samaynaa markaa haddaba maxaynu samaynaa markaa waxaynu samaynaynaa markaan xarakada xaraka ujinsiya aan kusoo iibsanayno maxaynu ugu dhawaaqnaa horta xarakada lasoo iibsanaya waa maxay qaalo caynkeegu muxuu ahaa caynku ma wowbaa mise waa ya kol hadduu caynku wow yahay bal hadda ila socda kol hadduu caynku he kol hadduu caynku uu wow yahay wowga waxa ujinsiya damo qaalo dee damaa lagu soo qaadan caynka fadxadiisii sayladaa la geyni damaa lasoo siisan xaraka ictiyaad tallaabada saddexaad waa maxay baynu nidhi waa soo iibsi xarakadii caynkaa xarako kale lagu soo iibsado caynka la nooca sow tallaabada saddexaad maaha tallaabada afraad waxa weeye fa'da fadxadeedii hala xadfo tallaabada shanaad xarakadii saylada laga soo iibsaday xarakatulictiyaad la yidhi xarakatulictiyaad xarakadii lasoo ciwad qaatay ha loo naqliyo fa'da waa tallaabada shanaad imi maxaan ugu dhawaaqaynaa markaa qaaladii qultu imise shaqa ayaan haddaba qultu ka qabanay imise shaaan qultu imise shaqaan ka qabanay shan shaqo ayaynu ka qabanay qultu ta koobaad maxay ahayd ta koobaad maxay ahayd qultu markaynu leenahay qawaltu baynu nidhi ta koobaad qalbi baa yimid caynkii baa loo qalbiyey maxay caynkii baa loo qalbiyey maxay alif laba maxaynu samaynaa haddana alifkii baa la jaray saddex maxaynu samaynaa xarakada caynka ayaa loo sahiladda la geeyo wo caynka xaraka u lagu soo ciwad qaatay talaabada afraad maxaynu samaynaa fada xarakadeedii baa la xadfay talaabada shanaad maxaynu samaynaa xarakadii lasoo iibsadaa fada la geeyey maxaa loogu dhawaaqay qultu hal su-aala meesha yaal lima naqalta arakaa xarakat اctiyaad ama xarakat اmuctaad ilى اfa tambiihan alى wasn اficil ma aha tambiihan alى اmaxduuf xarafka la xadfay eeg facaladii waxaa la caddayn kari waayey wasankeegii kolka waa la xarafka la xadfay un iyada aan caddayno hadduu xarafka la xadfay wow yahay qultu baa la damadani wasan ma sheegaysa xarafka la xadfe wowga abay sheegaysaa hadduu xarafka la xadfay yahay sida baaca oo kale xarakada dee lagu soo ciwad qaatay kasru noqona bictu baad odhan kolka xagga facala wasankaa la ihmaaliyey waxaana la cadeeyey xarafka maxduufka ah xagga facile iyo faculana wasankaa la cadeeyey xarafka maxduufka ana waa la ihmaaliyey waad ila socotiin baan umalaynaya wanqul naqli shakla caynin cayn xarakadii lifaai hulaahiyi ilaa faai hulaahiyi hulaaiga fadiisa u naqli idaa ctalat marka ay bukooto oo wa kaana uu ahaado mutasilan mid la xidhiidhsaday bitalidmaari taau damiir ow nuunihi ama nuunu damiir wa idaa yakuunu markuu noqdo shakligu fatxan fatxa markuu noqdo fa minhu xaggiisa ictad ka ciwad qaado mujaanisa tilka taa mid u jinsiyooba alcayni ee caynta ah muntaqilan adigoo naqlinaya oo ilalfa u naqlinaya bacda xadfi xarakatiha in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogaya wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam